أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى مقادير زكوات الأموال هذه تني مقادير زكوات الأموال xoolaha sakooyinkoodii sakooyinkaas maqaadiirtoodii weeye iyo qadaryaalkoodii oo laga qaadahay weli sheekhu waxaa ku dhex jiraa sakada iyo axkaamteedii halkan sheekhu wuxuu uga hadli sakada la yidhaaho sakaatulmaalka qadarka laga bixinayo sakaatulmaal hore waxaan u soo qaadannay in sakadu ay u qaybsamayso laba qaybood sakaatul iyo sakaatulmaal zakaatulbadan waa sakada loo yaqaano zakaatulfidri oo ramadaanka markuu dhammaado waajib noqonaysa intii ka soo hartana waxaa la ysku yidhaha zakaatulmaal marka sakada la yidhaaho zakaatulmaal <clears throat> qadarka laga bixinayo ayuu ka hadli sheekhu miqdaaru zakaati اlibili geela sakadiisii sakadaas qadarkeedii shaatun hal neef oo aryow <clears throat> halkaas neef oo ariyo fii khamsin shan neef oo geela ahaadeen shantaas neef oo minhaa min alibili ee geeli ka mida wa hiya ay alkhams shantaasi awalu nisaabihaa nisaabi alibili geela nisaabkiisa nisaabkaa kan ugu horeeya nisaabka ugu horeeya oo geela sakadu ay uga waajibto waa shan neef geelu marba hadduu shan neef uu kuu gaaro waxaa ka waajibaya qadarka laga bixinayo waa hal neef oo ari ah <clears throat> shaatadaasi markaa ulajeeddada laga leeyahay ama ari cad ka bixi ama ido ka bixi waa isla mid un labadooda waxaa kaloo isla mid noqonaya neef dhadiga inaad ka bixiso oo maalan ri oo kale aad ka bixiso neef laxa oo kale aad ka bixiso waxaa ka oad ka bixin kartaa neef lab ahna waad ka dhixi kartaa sida orgogii oo kale ama wankii oo kale waxay ka mid tahay mas'aladani masaa'ilka in neef lab ah oon dhadig ahayn in zakada lagu bixiyo ay bannaan tahay masaa'ilkaasay mas'aladani ka mid tahay masaladani waxaa weye marba haddii geeli shan uu marayo shan hadduu marayo ama ari ka bixi ama ida ka bixi neef dhadiga ka bixi ama neef laba ka bixi adigaa khiyaar iskale miqdaaru sakaati libili geela sakadiisa qadarkiisii shaato hal neef oo ariyow haddaad marka ari aada bixinaysid ari cad haddaad bixinaysid waa in ugu yaraan laba sano uu jiro shanta neef oo geela neefka ariyo aad ka bixinaysid ugu yaraan laba sano waa inuu jiro haddii idaa aad ka bixinaysana <clears throat> oo neef idaa aad ka bixinaysa uu yahay waa inuu jiro yacnii jadac waa inuu yahay inuu ilka dhaxsaday waa inuu yahay ama wan ha noqdo ama ha noqdo neef laxa ha noqdo miqdaaru zakaati libili geela zakadiisii qadarkiisii shaatun hal neef wey oo ari ah halkaas neef oo fii khamsin shan ahaaday shantaasoo minhaa min alibili ee geela ka mid a wa hiya shantu awalu nisaabihaa nisaabi libili geela nisaabkiisa kan ugu horeeyow wa shaataani laba neefoo ariyow labadaas neefoo ariyo fii cashirin toban neef oo geela dhexdiisa ahaadeen geelu hadduu kuu barakoodo ewel shan neef uu ahaa hal neefaa laga bixin jiray oo ari ama ida ahe hadduu kuu barakoodo toban neef uu geelu gaaro waxaa ka waajibaya laba neef oo ari ah ama laba neef oo ida ah oo sidii hore aan usoo marnay waxaa lagu dabdiyaa oo culimmadu ay ku dabdiyaan hash iyo yab masaladii horeoo shan neef hadduu geelu gaaro in hal neef laga bixinayo ari ama ida ah <clears throat> waxay ku dabdiyeen culimmadu hash ha-du xisaabta abjadka waxay ka keentaa shan shiinkana waa waxaa lagu ishaari shaatub halkii neefoo la bixinayo shinka shaato wa shaataani fii cashrin laba neef oo ariyana toban neef geelu hadduu gaaro laba neefaa laga bixin oo ari ah ama ida ah markuu sheekhu ku leeyahana waxaa lagu dabdiyaa yab waa yaa iyo ba ya iyo ba yab ayaa lagu soo koobaa oo lagu dabdiya ya-du xisaabta ajabta abjadka waxay ka keentaa toban baduna xisaabta abjadka waxay ka keeni labo bacdu marka waxa weeye waa labadii neef oo la bixinayo ariga ahaa labadii neef oo la bixinayay oo ariga ahaaba ya waa geelin hadduu toban gaaro wa halaaثu shiyaahin saddex neef oo ariyow qadarka waajibay saddexdaas neef oo ari ah oo fii khamsa cashara shan iyo toban neef oo geel ahaadeen geeli hadduu kuu barakoodo oo shan iyo toban neef uu kuu gaaro qadarka aad ka bixinayso sekada ee waajibka ahi waa saddex neef oo ari ah ama saddex neef oo ida ah saddex neef oo yacni orgoy wada ah ama saddex neef oo riyo ah oo sidii hadda aan soo marnay intaba adigaa khiyaar u taana waxay culimmadu ku dabdiyeen yahaj yahaj ay ku dabdiyeen ya-du xisaabta abjadka waxay ka keeni toban ha-duna waxay ka keentaa shan jiinkana waa saddexdii neef oo la bixinayo ariga ilaa jiinku xisaabta abjadka saddex uu ka keeni xisaabta abjadka saddex uu ka keeni waa saddexdii neef oo ariga ahaa oo ka waajibay inta kale maqaadiirta u dhaxaysa waxaa la yidhaahaa waqsi ama wax sharcigu cafiyey oo yacni wax ku kordhaaya aysan jirin tusaale ahaan geelu markuu shan neef marayay hal neefaa ka waajibayo ari ama ida ah hadduu lix gaaro xabaddaas lixaad waxba soo kordhi mayso toddobuu gaaray waxba soo kordhi mayso sideeduu gaaray weli halkii neefaad bixina sagaal neefuu geelu kuu gaaray weli halkii neefoo ariga ead ah eed bixina intaas waxaa la yidhaha waqsi oo wax sharcigu cafiyeyo markuu toban gaaro markaasaa xisaabtii zakadu ay kugu siyaadayso oo laba neef aad bixinayso waa arbacu shiyaahin afar neef oo aryow afartaas neef oo fii cishriina labaatan dhexdooda ahaaday geeli hadduu kuu barakoodo labaatan neef uu kuu gaaro waxa laga bixinayo oo ka waajibaya waa afar neef oo ariyow ama ida ha noqdaan ama ari ha noqdaan waa sidii haddaan usoo sharaxnayo waxay ku dabdiyeen culimmadu kad ayay ku dabdiyeen kad kaafka xisaabta abjadka labaatan uu keeni daalkuna afar uu keenay afartu afartii neef wa bintu makhaadin tii rimaneed qaalinteedii woy neefkii rimanaa qaalintiisii woy qaalintaasoo fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan dhexdooda ahaatay geelu hadduu kuu barakoodo shan iyo labaatan neef uu ku gaaro markan waxaa laga bixinaya neef geela hadii barakooday shan iyo labaatan markuu gaaro waa xisaabta ugu horeysa ee geela laga bixiyo ari ma bixinaysid geel ayaad bixinay geelkaas aad bixinaysana waxaa weeye waa bintu makhaadum bintu makhaadum waxaa loola jeedaa waa qaalin yacni neefkii dhalay uu yacni gaaray wakti uu rimo wakti uu rimo ayuu gaaray oo intuu orgoodo caloosha neefka uu ku qaado heerkaasaa hooyadiis ay gaarin marka heerkaas hooyadii gaartay qaalintii ay dhashay qaalintaasaa ka waajibaya geelu marba hadduu labaatan iyo shan hadduu kuu gaaro bintu makhaadadaas marka waa qaalin hal sano jirta waa qaalin hal sano jirta sanadkii labaadna madaxa la galay qaalin hal sano jirta sanadkii labaadna madaxa la galay ayaa ka waajibaya marba haddii geelu shan iyo labaatan hadduu kuu gaaro <clears throat> waxay ku soo dabdiyeen culimmadu kahad waa kaaf iyo haa iyo daad kahad kahad ayay ku dabdiyeen kaafku xisaabta abjadka wuxuu keeni labaatan ha-duna waxay keeni shan daadkuna waxaa laga soo gaabiyey bintu makhaado bintu makhaado ayaad ka dhiibay wa bintu labuunin bintu labuun waxaa waajibay waa midii yacni caanaha lahayd qaalinteedii bintu labuunin midii irmaanka ahayd oo caanaha lahayd oo irmaanka ahayd irmaankaa qaalinteedii ay dhashay qaalinteedii ay dhashay ayaad dhiibi bintu labuunkaasoo fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lix dhexdood ahaadeen geelu hadduu kuu barakoodo soddon iyo lix neef uu kuu gaaro bintulabuuno ayaa waajiba inaad ka bixiso bintulabuunada waxa weeye waa qaalin ama neef geela oo laba sano ay u dhammaystirmeen qaalin laba sano jir ah sanadkii saddexaadna madaxa la galay ayaad dhiibi waxay ku soo dabdiyeen oo waajibkaa culimmadu ay ku koobeen lownun ayay ku kooban lownun lownun laanku wuxuu gaaraa xisaabta abjadka soddon waawdna waa lix nuunkana waxa weeye bintulabuunkii oo la soo gaabiyo bintulabuun bintulabuun waxiqatun mid owr mutaysatay waajibka qaalin owr mutaysatay yacnii inay orgooto oo ratigu uu boodo heerkaas mid gaartay ayaad dhiibi xiqadu waa saddex sano jiru qaalin saddex sano jir ah waxaa la yidhaha xiqa qaalintaa xiqada ayaa waajibayo dhiibi xiqadaasoo fii sittin wa arbaciina fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix ahaad geelu hadduu kuu barakoodo afartan iyo lix uu kuu gaaro waxaad ka dhiibi xiqa oo qaalin saddex sano jirta ayaa waajib uu yahay inaad bixiso waxaa lagu soo dabdiyey oo culimmadu ay ku soo koobeen mawxun ayuu ku soo koobeen mawxun miimka wuxuu gaaraa xisaabta abjadka afartan ayuu gaaraa waawduna lix ayay ku timaadaa xisaabta abjadka xa-duna waxaa laga soo gaabiyey xiqatun waa xiqadii wajadacatun qaalin ilka jabsatay ilka dhacsatay ayaa waajibka uu yahay inaad bixiso jadaca jadacada waxaa weeye afar sano jiro wajadacatun qaalin ilka dhacsatay oo afar sano jira ayaa waajibku uu yahay jadacadaasoo fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kow ahaata geelu hadduu kuu gaaro lixdan iyo kow neef oo geela haddii xerada ay kuugu jiraan waajibka sharcigu uu ku dul saaray xagga sakada waa qaalin markaas afar sano jir ah qaalin afar sano jir ah oo jadaca la yidhaaho qaalintaasaa waajibku uu yahay inaad bixiso waxay ku soo dabdiyeen culimmadu ay ku koobeen saajun saajun sinka wuxuu keenaa lixdan xisaabta abjadka alifta oo sinka ku xigtana halay keeni waa lixdan iyo kow intaas jiimkuna waxaa weye waxaa laga soo gaabiyey jadaca saajun wa bintaa labuunin wa bintaa labuunin tii irmaanka ahayd labadeedii qaalmood ayaa waajibay tii irmaanka ahayd labadeedii qaalmood labadaas qaalmood oo fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix dhexdeeda ahaadeen geelu hadduu kuu gaaro toddobaatan iyo lix neef waxaad ka dhiibi laba bintulabuun bintulabuunada waa tii hore aanu u soo qaadannay oo aanu nidhi bintulabuunadu laba sano jir laba qaalmood oo mid walbaahi laba sano ay jirto ayaad ka bixinaya geelu hadduu kuu gaaro toddobaatan iyo lix waxaa lagu soo dabdiyey cawnun cawnun caynka wuxuu keenaa toddobaatan wawduna waxay keeni lix halkaas waa toddobaatan iyo lix cawnun labada nuunna waxaa lagu ishaare labadii bintulabood labadii bintulaboodna waxiqataani laba xiqo ayaa waajibay laba qaalmood oo xiqataana ayaa waajibay labada qaalmood oo xiqataana xiqada waa tii aanu soo marnay waa saddex sano jir laba qaalmood oo mid walbaahi saddex sano jir ay tahay ayaa waajibay xiqataankaasoo fii ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kow ahaadeen geeluhad <clears throat> geelu hadduu kuu gaaro sagaashan iyo kow neef waxaa ka waajibaya laba xiqo oo mid walbaahi ay jirto saddex sano ayaa ka waajiba waxay ku soo dabdiyeen culimmadu saaxax ayay ku dabdiyeen saa waa saad saaxax ayaa lagu dabdiyey laba xa ayaa ugu dambeysa saadku xisaabta abjadka wuxuu ka keenaa sagaashan aliftuna halay keeni waa sagaashan iyo kow labada xana waxaa laga soo gaabiyey xiqataan labadii xiqow labadii xiqo oo sagaashan iyo kow ka waajibay wa halaaثu banaati labuunin tii irmaanka ahayd saddexdeedii qaalmood tii irmaanka ahayd saddexdeedii qaalmood ayaa waajibay fii miatin waixdaa wacishriina saddexdaas bintulabuunoo fii miatin waixdaa wacishriina boqol iyo labaatan iyo kow ahaadeen geelu hadduu kuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow neef hadduu kuu gaaro waajibka sharcigu uu ku dul saaray ood ka dhiibayso waa saddex qaalmood saddex qaalmood oo mid walba ay tahay bintulabuno bintulabunadoo ti aanu hore soo qaadanay maa tama lahaa sanataan laba sanay jirtaa mid walbaba saddex qaalmood oo mid walbaa laba sano jira ayaad ka bixin geelu hadduu kuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow qaaka labuunaati ayaa lagu soo doob waxaa lagu dabdiyey qaaka labuunaati qaafku xisaabta abjadka boqol ayuu keeni kaaftana waxay keeni labaatan alifta qaafka ku xigta qaaka aliftaasina halay keeni marka waxay isku noqonayaan boqol labaatan kow boqol iyo labaataniyo kow labuunaadna jamacaas waa halaaثu banaati labuunkeew waa halaaثu banaati labuun ayaa labuunaadka loola jeeda marka geelu hadduu kuu gaaro boqol labaatan iyo kowna saddexdaas qaalmood ayaa ka waajibaya mid walbaa labo sano jir ay tahay labo sano ay jirto uma markaa kabacdi bintu labuunin tii irmaanka ahayd qaalinteedii weeye ay dhashay bintulabuunadaasoo fii kulli arbaciina afartan kasta ahaaday waxiqatun middii owr mudatay oo ratigu uu boodi karay oo middii yacni saddex sano jirka ahayd xiqadaasoo fii kulli khamsiina konton kasta dhexdeeda ahaatay kabacdi marka sheekhu markii uu gaarsiiyey ilaa boqol iyo labaatan iyo kow laga soo bilaabo shan geelu markuu kuu gaaro waa meesha sakada bilowgeeda ah ilaa wuxuu kuu gaarsiiyey sheekhu xisaabta boqol labaatan iyo kow intaas markii uu ku soo baray sheekha nidaamka zakada looga bixinayo geela kabacdi dee xisaabtu ma dhammaanayso kun geela haddaad leedahay geela laga yaabaa laba kun inuu kuu gaaro toban kun ma dhammaanayso xisaab maanta hadii layska sii wado sheekhu marka muxuu ku siiyey qaacida aad wax ku fahmi kartay oo mar walbaba toban kun hadduu yahay xataa aad fahmi kartay sakadiisa sakada geel qaacidadaas uu ku siiyey waxaa weye wuxuu ku yidhi afartan kasta oo neefoo geel waxaa ka waajibaya bintulabuun konton kastana waxaa ka waajibaya xiqo ayaa ka waajibayso tusaale ahaan markaa xisaabta haddaanu sii wadno boqol labaatan iyo kow bal waxaad ku siyaadisaa sagaal ku siyaadi sagaal neef ayaa qofkii u barakooday oo geelii ugu kordhay wuxuu kuu noqday boqol iyo soddonuu kuu noqon boqol iyo soddonkaa geela ka sakey haddii lagu yidhaah kitaabku kuuma sheegin laakiin qaacidadan aad ku soconay <clears throat> qaacidada waxaad ku socan uma bintu labunin fii kuli arbaciin waxiqatun fii kuli khamsiin marka waxaa ka waajibaya laba bintu labuun iyo hal xiqo ayaa ka waajibaysa leanna waxaa weeye waa laba afartanaad iyo hal konton boqol iyo soddonka saas un ku sii wad haddana qofkii geeri waa u barakooday hadda boqol iyo soddon xisaabinay boqol iyo afartan boqol iyo afartan ayuu haddana geeli uu gaaro boqol iyo afartan hadduu gaaro maxaa ka waajibaya haddana waa laba kontonaad iyo hal far waa waadix tahay sooma waa laba xiqo iyo waxaa ka waajibaya hal bintu labo geeli haddana waa barakooday wuxuu gaaday boqol iyo konton saddex xiqo wey markaas nidaamkaasaa ku soca waa barakooday boqol iyo lixdan mar walbaba tobanaad ku siyaado boqol iyo lixdan hadduu gaaro waa afar bintu laboona wey leanna waxaa weeye afar afartanaad wey afartan kastana waxaa ka waajibayey bintu laboon marka afar bintu laboon boqoliyo toddobaatan uu haddana kuu gaaray boqoliyo toddobaatan hadduu kuu gaaro afartanaad iyo kontobaad u qaybi waa xisaabta yani qaacidada kitaabka uu ku siiyey waa saddex bintu labuun iyo hal xiqo ayuu haddana ka waajibay boqoliyo siddeetan ayuu haddana kuu gaaray waaba qaybsan yihiinba laba konton iyo laba afartanaad marka waxaa ka waajibaya laba xiqo iyo laba bintu labuuna ka waajibay tobana haddana qofkii uu kordhay boqol iyo sagaashan boqol iyo sagaashan ayuu geeli uu haddana gaaray waa saddex xiqo ila saddex afartanaad oo meela saddex xiqo iyo hal bintu labuun saddex xiqo iyo hal bintu labuun haddana qofkii geeli waa u barakooda laba boqol uu gaaro geeliis laba boqol ayuu gaaray laba boqol hadduu gaaro waxay noqon kartaa afar kontonaad way noqon kartaa afar meelood oo meeshiiba ay konton tahay way noqon kartaa oo dhinacaas marka waxaa la dhihi karaa afar xiqo ayaa ka waajibaya waxay kale noqon kartaa shan meelood oo meeshiiba afartan ay tahay way noqon kartaa oo markaas waxaa ka waajibaya shan bintulabun dhinacaas markaan xisaabta u fiirino marka sharcigu markaasoo kale wuxuu kuleeyahay qofka maaliga ah ee labada boqol oo neef iskale isagaa khiyaar iskale xisaabtii dhinacuu doono ayuu u fiirin karaa hadduu u fiiriyo dhinaca kontomaadka uu fiiriyo afar xiquu dhiibi dhinaca afartanaanka hadduu u fiiriyana wuxuu dhiibi karaa shan bintu labuuno ayuu dhiibi karaa marka masaladaas waxaa la yidhaha itifaaqu اlfardayn waa masalatu itifaaqi اlfardayn yacni laba waajib oo qofkii khiyaar loo siinayo midkuu doono inuu markaa galo sidaas ku sii wad ilaa kumanaan qaacidadan aad ku socaan mar walba wa miqdaaru zakaati اlbaqari looda zakadeedii zakadaa qadarkeedii tabiicun dibigiiwo waa dibi hal sano jira wo aw amase tabiicatun weyl wo dibigaas ama weyshaasoo fii ثalaثiina soddon dhexdooda ahaadeen soddonkaasoo minhaa min albaqari ee loodii ka mid looda zakadeedu waxay ku go-daa nisaabkeedu waa soddon soddon wixii ka yar wax zakaahu ka waajibaya malaha lo-du markii ay soddon ay kuu gaarto labadaba adigaa khiyaar leh ama tabiic bixi ama tabiicatun tabiica marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waa dibi hal sano jira dibi hal sano jira waad bixin kartaa waxaa kaloo sidaas oo kale yani kuu bannaan inaad bixiso weyl hal sano jirta labadaba adigaa khiyaar leh masaladan iyadana waxay ka mid tahay masaa'ilka zakada lagu bixin karo labka oo waxba dhadi goonihii uusan waajib ahayn leanna waxaa weye neefkii loodii haddii ay soddon kuu gaarto sharcigu wuxuu kuu baneeyey ama dibi bixi ama mid dhadiga oo weyl ah bixi labadaba adigaa khiyaar wahiya ثalaaثiin soddonkaas awalu nisaabihaa nisaabi اlbaqari waa looda nisaabkeedii nisaabkaas bilowgiisii wey nisaabka kow looda meesha sekadu ay uga bilaabmayso waa soddon wamusibnatun mid dhallimaysatayu neef dhallimaystay musinadaasoo fii arbaciina afartan ahaadeen loodu hadday kuu barakooto oo afartan neef ay kuu gaarto waxaad ka dhiibi qaalin laba sano jirta yacni waa halkii qaalin laakiin dadiya da'diya sharcigu uu kugu kordhiyey soddon markay ahayd maxaa laga bixin jiray qaalin waxaa laga bixin jiray hal sano jira hal sanay jirta afartan haddii lodu ay ku gaartana qaalin laba laba sano jirta musinow wa tabiicaani laba dibi wooy labadaas dibi oo fii sitiina lixdan dhexdooda ahaadeen loodii hadday kuu barakooto oo lixdan ay kuu gaarto laba neef aad ka bixin laba neef oo dibi ah haddaad doontana laba weyn ayaad markaa ka bixin tabiica da'diisana waa soo xadayn tabiica haddii la yidhaha hal sano u jiraa tabiicatun haddii la yidhahna waa neefkii dhadiga ahaa oo hal sano isaguna jira waa weyshii hal sano jirta wa tabiicaani laba dibi wey labadaa dibioo fii sitiina lixdan ahaadeen waxaan marayno marka loodiyo afartan haddana waxaa loo booday lixdan hadday gaarto oo konton hadday gaarto tobankaas wax ma siyaadinayo waqsiyaa laydhaha konton shanay noqotay ilaa konton sagaal wax ziyaadaa ma laha halkii neefaad ka dhiibi lixdan markay gaarto ayaa maxaa kugu kordhay da-da kugu kordhaya marka uma markaa ka bacdi qaacidadaa ku soco tabiicun waa dibi fii kulli ثalaaثiin soddon kasta wa musinnatun waa mid dhalimaysatay oo laba sano jira fii kulli arbaciina afartan kasta lodu marka hadday badato qaacidadaa ku soco laba boqol oo lo saddex boqol kumanaan hadday gaarto nidaamkaas ayaad mar walbaba sakadii aada u mari wa miqdaaru zakaati اlghanami ariga zakadiisii sakadaa qadarkeedii shaatun hal neef oo ariyow halkaas neefyo fii arbaciina afartan ahaadeen afartankaasoo minhaa min alghanami ee arigii ka mid wa hiya arbaciin awalu nisaabihaa nisaabi اlghanam waa ariga nisaabkiisa nisaabkaas bilowgiisii wey ariga meesha zakada ugu gasho ugu horeeya waa afartan neef afartan neef wixii ka yar oo ari ah wax zakaahoo ka waajibaya ma neefafka marka arigaa ah, haddii afartan ay ku gaaraan waxaad ka bixineen hal neefaad ka bixin hal neef oo ari ah ayaad ka bixin marka halkan neef oo yacni afartanka ariga laga bixinayo ma sidii shaatadii geela shanta neef oo geela laga bixinayey miyay la mid tahay leannu shan neef oo geela waxaan soo marnay hal neef oo arigaa ah laga bixin arigaas waxaanu nidhi ama ida ha noqdo ama aricad ha noqdo ha noqdo yacni mid laba orgey ha noqdo hadduu noqdo mid dhediga ha noqdo sidii oo kale midaan sidii oo kale ma aha labada masalo way kala duwan yihiin haddii adiga yacnii afartan ariga haddii aad haysatid orgoy ma bixin kartid kaagama baxayo sakada waxaa waajib noqonaya neef dhadiga inaad bixisid waa waajib neef ariga inaad bixisid ilaa hal masalay suurtagalta halka masalo ood orgoga bixin karto waxaa weeye neefafkii ariga ahaa ee afartanka wada haysatay kulligood waa wada orgoy kulligood waa wada orgoy markaasoo kale sharcigu waajib kaaga dhigi maayo suuqa inaad ka soo iibiso neef dhadig ah oo ri inaad soo iibiso ila xeradaba ri kuguma jirto xerada eedan ri kugu jirin inaad ri markaas baadi goobto ood suuqa ka soo iibiso masaakiinta aad sidaa ku siiso waxba sharcigu kugu kalifi maayo laakiin haddiiba xeradii ay ku jireen waajib wey markaas yani markaa dhadig mooye wax kale ma bixin karto washaataani laba neefoo aryow labadaas neef oo arigo fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo labaataniyo kow ahaadeen arigaagu hadduu kuu gaaro boqol iyo labaataniyo kow neef oo ari ah laba neef bisaa ka waajibay bal inta u fiiri afartan ka soo bilaabo afartan konton tobankaas waxba ma siyaadin weli halkii neefad dhiibi lixdan halkii neef toddobaatan siddeetan sagaashan boqol halkii neefad dhiibi weli boqol iyo labaatan xataa halkii neefad dhiibi boqol iyo labaatan iyo markuu noqdo labaatan iyo kow boqol labaatan iyo kow markuu noqdo markaasa waxaa kugu soo kordhaya hal neef laba neef ad bixin laba neef inta kale halkii neefaa kugu soconay waqsigu wa halaaثu shiyaahin saddex neef oo ariyo saddexdaas neef oo ariyo fii mi-atayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow ahaadeen arigii hadduu kuu gaaro laba boqol iyo kow saddex neef bisaad ka bixin intii u dhexaysay waajibkii noogu dambeeyey wuxuu ahaa boqol labaatan iyo kow oo laba neef laga bixinay boqol labaatan iyo kow wuxuu kuu noqday boqol iyo konton boqol iyo sagaashan uu kuu noqday laba boqol xataa ha kuu gaaro weli waa labadii neef labadii neef laba boqol iyo kow markuu gaaro markaas ayaad waxaad ka bixinay saddex neef saddex neef aad ka bixinay neefka la bixinayana waxaa shardi an yakuuna saliiman wa saxiixan neef caafimaad qaba inuu yahay oo dhadiga waajib neef dhadiga haddaad yacni soo qabato neefka ariga kuugu jirayo kuugu xumaa oo iska maaragtaahay la dhayayayoo xerada nafteeda lagu dhayayo cadhe iyo wax laga dhayayo asagii dhamaa qaab aan lahayn sekadii kaagama baxayso sekadii ma kaaga baxayso walidaalika hal mas'aley kaaga bixi kartaa neefka la dhayayo oo xerada ku jiro cadhaysan ama sambabka qabo neef sambab qabaa jiro dadka ariga dhaqanaya oo yaqaanaano iska jiran neefkaa sambabka qaba isagana si kaaga baxayso ilaa hal masalay kaaga bixi kartaa neefka sambabka qaba ama la dhayayo cadhaysano maartaxadii lagu dhayo halka masalada kaaga bixi karto waxaa weeye kulligood arigii hadduu sambab kaaga wada dhaco kulligooda jirayin haddii arigii xerada kaaga jiray dhammaan sambab uu kaaga wada dhaco ay wada xanuunsan yihiin sharcigu kuguma kalifayo suuqa mid caafimaad qaba inaad ka soo raadiso taasi waajib kuguma ah laakiin marba haddii arigiiba uu kuu caafimaad qabo kan xanuunsanoo ku jira ma bixin kartid wa ثalaaثu shiyaahin saddex neef oo arigo saddexdaas neef oo arigo fii miatayni waaxida laba boqol iyo kow ahaaday wa arbacu shiyaahin afar neef oo arigo afartaas neef oo arigo fii arbaci miatin afar boqol ku sugan afar boqoluu kuu gaar neefafkii ariga ahaa afar neefaad ka gaa ka dhiibi inta udhexaysa waxba kuma kordhayaan yani waxaan soo marnay laba boqol iyo kow laba boqol iyo kow laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo konton laba boqol iyo lixdan ilaa intaa laga gaaro waqsigu afar boqol markuu kuu gaaro ayaad waxaad ka bixine afar neef ayaad ka dhiibi uma shaatun waa hal neef oo ariya shaatadaasoo fii kulli mia qaacidadaasaad ku socon marka boqol kasta kabacdi waxaad ka bixinee hal neef shan boqoloo kuu noqon waa shan neef arigii wuxuu kuu noqday kunuu kuu noqday toban neef wahaakada qaacidadaas aad markaa ku socon miqdaaru zakaati naqdayni labadii lacagood sakadoodii sakadaa qadarkeedii lcushri toban meelood afartiisu toban meelood afartiisu markii sheekhu uu ka soo baxay xoolaha qaabka looga sakaynayo halkan sheekhu wuxuu uga hadli labada lacagood iyo sida looga sakeeyo labada lacagood ulajeedada laga leeyahay waa lacagaha dahabka iyo lacagaha fidada ah oo xilligii kutubta fiqhiga la qorayay ayaa xilligaas lacagaha jiri jiray waxay ahaan jireen lacago dahab iyo lacago fida ah labadaas lacagood bis ayaa adduun ka shaqay jiray waxaan la yihaaho nuquudda ama cumlada lacagtan la leeyahay ama la yidhaaho waraqiyada waxaasoo dhan ma aysan jiri jirin laakiin maadaama adduunka hadda isbedelay oo booskii lacagta dahabku ay ahaan jirtay ama lacagtu ay ahaan jirtay fidada hadda doolar iyo lacag soomaali iyo jineeh iyo bir iyo waxyaalaha ay yimaadeen iyo riyaal iyo iyaga naftooda ayaa sakadu ay ka waajibay maadaama wixii dahabka lagu iibsan jiray iyagana lagu iibsanay oo dadkii gabdhihii mahar looga dhigay oo furuujtii lagu xallilanayo oo guryihii lagu kala iibsanayo iyagana marka booskii dahabka iyo fidada ay joogaan wadaalika in laga sakeeyo waajib waxaadna ka dhiibaysaa sida sheekhu uu kuu sheegay rubculcushri rubculcushri ayaad ka dhiibi yacni rubculcushriga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tobanaad u qaybine yacni lacagta toban markaa u qaybiso halkii meel tobankaas halkiisii meelood ayaad waxaad usii kala qaybinaya afar meelood afar meeloodkaas ayaad hal meel oo keli ah ayaad markaa ka dhiibi tusaale ahaan kun dolar haddii aad doonayso inaad maaragtaa rubuculcushri aad ka bixiso ama aad ka sakayso kun dolar markii toban meelood loo qaybiyo halkii meelood wuxuu noqonaa boqol dolar u noqon boqolkaas doolaraad waxaad usii kala jebinaya afar meelood afartaa meelood halkii meel meeqay noqon waa shan iyo labaatan dolar kunkiiba marka maxaa kugu soo aadaya shan iyo labaatan dolar bis waa qadar yacni sharcigu uu aad u yareeyey laakiin qofkii intaas masaakiinta kala bakhiila oo kunkiiba miskiinka wuxuu kugu leeyahay oo weliba maalin walba aan ahayn oo usbuuc aan ahayn oo bil aan ahayn sanadkiiba hal mar uu kugu leeyahay miskiinka qofkii intaas ka bakiila marka waxaa weeye waa qof dhintay oo damiirkiisa uusan noolayn yacni kunkii dollar labaatan iyo shan dollarka bixiyaa la yidhi usbuuc walba ma aha bil walba ma aha oo qof damiirkiisa uusan joogin damiirkiisu qofuu dhintay wa miqdaaru zakaati اlmucasharaati waxyaalaha la cushur waajibiyey waa xool yani beeraha kuwa ka soo baxa wey waa cuntada quudkaa loola jeedaa mucasharaadka wa miqdaaru zakaati اlmucasharaati waxyaalaha la cushur waajibiyey sakadoodii sakada qadarkeedii alcushru toban meelood in suqiyad hiya mucasharaadkii haddii lagu waraabiyey bigayri ma'uunatin qarash la-aan haddii lagu waraabiyey halkan sheekh wuxuu kaaga sheegi beeraha sida looga sakeeyo beeraha beertu hadday kuu soo go-do marba haddii ay nisaab gaarto nisaabka waanu soo marnay khamsatu awsuq uu ahaa khamsatu awsuq haddii koombo loo bedelo waanu soo marnay waa kun iyo laba boqol iyo koombo noo ahaa kun iyo laba boqol oo koombo beertu hadday kuu gaarto in laga sakeeyaa waajib kun iyo labadaas boqol oo koombo imisaan ka bixina waxaad ka bixinaya cushar kuwii labadaas boqoloo koombo toban meelood u qaybi hal meelood bixi toban meelood inta u qaybiso hal meel bixi kuwin laba boqol toban meeloodkood marka imsay noqon boqol iyo labaatan koombo bis boqol iyo labaatan koombo bis ayaad ka bixinaya deertii dhammeeda kuu baxday oo kun iyo laba boqoloo koombo kuu gaartay cushurku taawo marka aada cushur ka bixinaysay toban meelood meel waa haddii beerta lagu waraabiyey qarash la-aan hadduusan qarashkaaga bixin oo cirkaas iyo roobkaas biyaha ilaahay u keenay hadday ka cabtay webiyadaa qulqulaya ay beertu ay ka cabtay laakiin haddii dhaan lagu waraabiyey dhaan rati lagu soo dhaamiyey ama matoor aad beertii aad u samaysayo matooraad yacni usoo iibisay matoorkaasaa waraabiya ama booyad biyo lagu daldalay booyad ayaa beertii waraabiya markaas maxaa ka waajibaya nisfa alcushur cushurkii hadda sheegnay niskiis boqol iyo labaatankii koombo lixdan koom baa ka waajibay lixdanka kale sharcigu muxuu kugu dhaafay qarashkii kaaga baxay beerta waa sida yani sharcigu ummadda ugu naxariistay wa ilaa haddii kale <clears throat> haddii beertii qarash lagu waraabiyey fa nisfuhu nisfu lcushri cushurkii niskiisii ayaa waajibaya waa lixdan koombow wa miqdaaru zakaati tijaarati ganacsiga sakadiisii sakadaa qadarkiisiina rubuucu cushri اlqiimati qiimada toban meeloodkood toban meeloodkaa afartiisiiw halkana sheekhu wuxuu uga hadli eh, maalu tijaaraha dukaankii baqaarkii kuu furaa ood ka ganacsanaysay ama boosaskii aad ka ganacsanaysay waxaad samaynaya dukaanka ad qiimeynay ama baqaarka ad qiimeynay qiimaha toban meelood hal meel ayaad waxaad usii kala jebinaya afar meelood afartaas meelood hal meel ka mid ah a ee dukaankii dhammaa ayaa ka waajibay oo haddaanu soo qaadanay dukaankii markaad qiimayso tusaale ahaan wuxuu kuu noqday laba kun oo doolar ayuu kuu noqday labadaa kun oo doolar ayaad waxaad usii kala jebinaya toban meelood tobankaas ayaad afar meelood usii kala jebinaya muxuu kuu noqonaa konton doolar bis labadii kun oo dhanba oo dukaankaad ku qiimaysay konton doolar kunkiina labaatan iyo shan labaatan wa miqdaaru zakaati rikaazi duugtii jaahiliga zakadiisii sakadaa qadarkeedii alkhumusu shan meelood hal meel hore waxaan u soo qaadannay rikaaska waxaa ka waajibaya zako riskaaska wuxuu noo ahaa waa dafiinu ljaahiliya jaahiliyada waxyaalihii ay meelaha ku duugduugteen qabla bicati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waa intaan rasuulka la soo saarin salى اllahu عalيه wasalam dadkii dunida ku noolaan jiray waxyaalihii kaydkoodii haddaad heshid shan meelood ayaad u qaybinaya hal meel shan meelood ayaad u qaybin hal meel ayaana waajibaya marka dafiinuljaahiliyada marka wax walba ood hesho ma ahane waxaa shardi ahayd an yakuuna dahaban aw fida haddaad dahab hesho ama fida aad ka hesho yacnii jaahiliyada waxyaalihii ay aasteen shan meelood aad u qaybinaya hal meel ayaad bixin wa miqdaaru zakaati اlmacdini qalinka sakadiisii zakadaas qadarkeedii rubucu lcushri waa toban meelood afartiisu godqalinka ulajeedada laga leeya waa ti aanu soo qaadanay waa god aad ka qodanayso dahab god aad qodatay dahab aad ka heshay ama godaad qodatay waxaad ka heshay fido dahabkaas toban meeloodaad u qaybine halkii meel ayaad afar meelood usii kala qaybine afartaas meeloodaad hal qayb ka mida ayaad ka dhiibi sakaatulmacdinkii sakaatulbadani haadihi midani axkaamu sakaati اlbadani sakadii jirka laga bixinayay axkaamteedii wey sheekh wuxuu soo dhammaystiray zakaatulmaal habka loo bixiyo iyo nidaamka looga sakeynayo zakada la yihaaho sakatulmaal halkan sheekhu wuxuu uga hadli zakada loo yaqaano sakaatulbadan ama sakaatulfidri sakada la yihaaho sakaatulfidriga iyo axkaamteeda sakaatulbadani sakada la yihaaho sakaatulbadan watusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa sakadaas sakaat alfidri sakaat alfidrina waa lagu magacaabaa saacun hal suusu halkaa suuso min qaalibi quuti اlbeled magaalada quudkeeda quudka magaalada laga isticmaalo quudkaas qaalibkiisa xaggiisa ka ahaa zakaatulfidriga qadarka laga bixinayo waa hal suusu hal suus yani halka suus ulajeedada laga leeyahay qofkiiba waxaa laga bixinaa oo laga dhiibaa hal suus halka suusna waa afar kon koon badan c b c ay ku qoran tahay ama koombo qumbada loo yaqaano afarteeda waxaa la yidhaha saaca la yidhaha kiilo haddii loo bedelona waa ilaa saddex kiilo wey kiilo haddii loo bedelo waa ilaa saddex kiilo yacnii saaca haddii la kiileeyo intaasaa laga dhiibi qof walba muslim ah oo heli kara markaa maalintaas yowm alciid weliba qeybta laga bixinayo sheekhu raximah اllahu uu tilmaamo wuxuu yidhi min haalibi quuti اlbaled min haalibi quuti اlbaled waxaa loola jeedaa magaalada markaa waxaad fiirinaya adigu aad degan tahay magaalada aad degan tahay raashinka laga isticmaalo raashinka ugu badan oo isticmaalka bulshadu ay u badanta hadduu yahay galleydii galleydaasaad ku bixin hadduu yahay digirtii digirtaasaad ku bixin hadduu yahay beriiskii beriiskaasaad ku bixin wixii markaas magaaladaas isticmaasho inta ugu badan ay isticmaasho ayaad ka bixin marka yajibu calى اlmuslimi meesha waxaanu akrinaynaa ta ayaanu akrinaynaa ilaa zakadii oo muanaha laga hadlay tajibu hiya zakadu way waajibtaa zakaatu اlfidri calى اlmuslimi qof kasta ee muslima ayay ku waajibtaa qof kastoo muslima la yihi waxaa la yihi maxaa ku baxay kaafirkii gaalkii isaga wax zako ah oo la weydiinayo ku waajibayaa ma jiraan leannahu isaga waxaa ka horeeya towxiidkii inuu horta soo islaa muslimkaasoo almudriki soo gaaray jus-an qayb soo gaaray qaybtaasoo min ramadaana ramadaan ka mida wa jus-an qaybna soo gaaray qaybtaasoo min shawaali bisha shawaal ka mida weliba qofka sakaatulfidriga laga doonayo oo laga bixinayo waxaa shardiga ramadaankii walow daqiiqado ka midaba ah allah ka dhige ramadaankii inuu wax ka soo gaaray bisha ciidda oo shawaalka la yidhaahna walow daqiiqadaba allah ka dhigay inuu wax ka soo gaaro bishaanna xoogaa ugu yaraan uu ka soo qaatay ramadaan bishaan shawaalna uu wax ka soo qaatay shardi haddii marka qofkan ramadaankiiba uusan jooginba ramadaankii joogin maalan caruura wuxuu kuu dhashay habeenkii ciidda habeenkii ciidda ayaa caruur kuu dhashay caruurkaa sakaatulfidr inaad ka bixisaahay waajib kuguma aha leannu maxaa shardi ah caruurkani ma uusan joogin ramadaankii qeyb ka mida ramadaankii qeyb ka mida ah, walow daqiiqadaba allah ka dhiga waa inuu joogo shawaalkii qeyb ka mida ah, walow daqiiqadaba allah ka dhiga waa inuu soo gaaro aruurkii marka kuu dhashay yacnii habeenkii ciidda kuu dhashay sakaatulfidrigiisu waajib kugumaa waxaa kaloo la mid ah gabadhii aada guursatay oo lagugu nikaaxiyey habeenkii ciidda habeenkii ciiddaa gabar laguu nikaaxiyey gabadhaa sakaatulfidrigeedu waajib kuguma aha sababtu maxay tahay nikaaxa gabadhu ma aadan haysanin ramadaankii ramadaankii ama haddii gabadhii haddii lagugu nikaaxiyey maalintii ramadaanka u dambeysay ayaa lagugu nikaaxiyey nikaaxiina waa joogay oo ma aadan furin ilaa shawaalkii habeenkii ciidda laga gaaro sakaatulfidrigeedu waa waajib waajib muslimkaasoo alwaajidi alwaajid waxaa laga sifaynaa yajib tajibu cala lmuslimi muslimkaasoo alwaajidi heli kara maa shay heli kara shaygaasoo yafdulu ka soo hara can maunatihi nafaqadiisii ka soo hara wax biilkiisii ka soo haray heli kara wa maunati man duul nafaqadoodiina ka soo haray duulkaasoo tajibu calayhi muslimka dushiisa maunatuhu duulkaas nafaqadoodu ay waajib ku tahay leylaة اlciidi habeenkii ciidda ka soo haray nafaqadiisii wa yowmahu yowma alciid iyo maalintii ciidda ka soo haray nafaqadiisii wuxuu ku leeyahy sheekhu sakadan sakaatulfidri waxay ku waajibtaa qof heli kara biilkiisii maalinta ciidda iyo habeenka ciidda iyo dadkii biilku uu waajib ku ahaa inuu biilo wix ka soo haray qofkii heli kara ayaa sakaatulfidri ay waajib ku tahay haddii qofku maalintii ciidda ama habeenkii ciidda biilkiisiiba uusan haysan ama dadkii ay waajib ku ahayd inuu biilo ayuusanba biilkii u heli karin maalintii ciidda iyo habeenkii ciidda sakaatulfidri waajib kuma aha qofkaas isagaaba xaq u ule in wax la siiyo oo sakaatulfidri la siiyo isagaaba xaq ule canhu can ilmuslim shaksigaa muslimka xaggiisay ka waajibi sakaatulfidri wacaman shaksi xaggiisana way ka waajibi shaksigaasoo talzamuhu muslimka ma-unatuhu shaksigaa nafaqadiisu ay ku waajibayso oo min almuslimiina muslimiintii ah wuxuu ku leeyahay sheekhu sakaatulfidri waxay ku waajibtaa qofkaa muslimkaa iyo qof walba oo inuu nafaqeeyo ay waajib ku tahay waalidkiisii xaaskiisii caruurtiisii intaasba waajib weeye inuu ka bixiyo sakaatulfidri masrifu zakawaati haadaa midkani masrifu zakawaati zakooyinka makaanu eelitaankoodii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli axkaamtii zakada soo ogaanay yaa la siiyaa zakada zakada dadka la siin karo iyo dadka aan la siin karin oo zako aysan ku bixin ayuu sheekhu ka hadlay masrifu zakawaati zakooyinka makaanu iilidoodii meesha loo iilo oo lagu bixiyo sakada alasnaafu qaybihiiu qaybahaasoo athamaaniyatu ee sideedda ahaa qaybahaasoo almadkuuratu la sheegay fii qowlihi tacaala qowlka ilaahay dhexdiisa lagu sheegay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi innamaa in kale maahane alsadaqaatu sadaqooyinkii lilfuqaraa'i fuqaradii ayay u sugnaadeen walmasaakiini masaakiinta ayaa sadaqada u sugnaatay waalcaamiliina kuwa shaqaynaya calayhaa cala asadaqaati sadaqooyinka dadka shaqaalaha ah ee ka shaqeeya ayaa sadaqada u oo la siiyaa waalmu'allafati quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumayey ayaa sadaqada u sugnaatoo la siiyaa wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi luqumaha xorayntoodii ayaa sadaqada u sugnaatay addoommada la xuraynayo waalghaarimiina kuwii daynaabay oo deynku uu galay ayaa sadaqada u sugnaatay wa fii sabiili illaahi jidka ilaahayna sadaqadu way u sugnaatay waa dadkii mujaahidiinta ahaa oo gaalada la jihaadayay wabni sabiili waddada inankeedii qofkii waddada hayo musaafirka ahaa musaafirkii isagana waa la siiyay siddeeddaas qaybood ayaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay in sakada la siin karo cid kale oo sideedan aan ahayna sakaatulfidri ma bannaana in lagu bixiyo ama ha noqoto sakaatulmaal ama ha noqoto sakaatulfidri qeybta ugu horeysa ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi innamaa in kale maahane asadaqaatu sadaqooyinkii lilfuqaraa'i fuqaraday u sugnaaday fuqaradu waa jamcu faqiir faqiir ayaa waxaa lagu jamciyey alfuqaraa faqiir waxaa la yidhaah man laa nafaqata lahu waajiba walaa maala walaa kasba yaqacu mowqican min kifaayatihi faqiir waxaa la yidhaha man laa nafaqata lahu waajiba waa qofaan biil waajiba uusan meel u saarayn nafaqo waajiba meel uma saara walaa kasba shaqana ma jirto ma shaqaysto nafaqo waajibuna meel uma saara mana shaqaysto kasabkaasoo yaqacu mowqican meel uga dhici kara min kifaayatihi ku-filnaashadiisa meel uga dhici kara fii kulli maa yaxtaaju lahu wax kastuu u baahan yahay kasab uu ku deberi karo noloshiisa ma haysto kaasaa waxaa la yidhaha faqiir nafaqo waajiba cid nafaqaynaysa ma jirto ma haysto shaqana ma haysto oo ku filan noloshiisii noloshiisii ku filan la yidhi maxaa baxay hadduu shaqaysto qofkani oo xoogaa uu wax soo helo dhowr doolar uu soo helaa dhowrkaas doolar laakiin noloshiisii kuma filla tusaale ahaan isaga iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa maalintii markii laysku daro waxaa ku filan toban doolar isagiina wuxuu heli karaa afar doolar qofkaa noloshiisi ma maarayn karo wax badanaa noloshiisi ka dhiman faqiir wey qofkaas toban dolara biil ugu filan isagiina afar ama shan dolar ayuu heli karaa kaas waxaa la yidhaha faqiir qofka noocaas oo kalea waa la siin walmasaakiini masaakiintii ayaa sadaqada u sugnaatay dadka zakada la siinayo oo ilaahay noo tilmaamay waxaa ka mid a ah, masaakiin waa jamcu miskiin miskiin waxaa la yidhaha man yajidu waa qof heli kara maa yasudu masadan min xaajatih wax dantiisii dabooli kara ayuu heli karaa walaa yakfiihi kuma filla alkifaayata laa'iqata bixaalihi ku filnaansho xaaladiisa munaasib u ah kuma filna kaman yaxtaaju lilcashara waa qof u baahan toban maalin walba walam yaxsul mana soo xasilin akaru min tisca sagaaluna heli karaa kaasna waxaa la yidhaha miskiin xoogaa uu ka fiican yahay faqiirka laakiin isagana noloshiisi waxbaa ka dhiman wax yaraa ka dhiman noloshiisii oo miskiinkan isagana waxaa weeye xoogaa waxbaa heli karaa laakiin noloshiisii ma wada dabooli karo maalin walba toban dollar u baahan yahay oo biila wuxuu heli karaa sideed ama sagaal isagana waa la siina miskiin walcaamiliina kuwii shaqaynaya ayaa sadaqada u sugnaatay calayhaa cala asadaqaati sadaqooyinka kuwii ka shaqaynaya caamilka waxaa loola jeedaa waa man nusiba qof loo istaajiyey liakhdi zakaati bigayri ujra waa qof dowladda ugu tala gashay inuu shacabka uu sakadii uu ka soo aruuriyo dowladduna aysan mushaar meel u saarin dowladduna aysan mushaar meel u saarin ka saaci waa ninka saaciga ah walkaatib ninka kaatibka ah oo yacni qoraya xuquuqdii sakadu qori walkayaal waa ninka wax beegaya walwasaan waa midka wax miisaamaya yacni sakadiiu saas uga shaqeeya dadkaas iyagana waa la siinaa sakadii wاlmualafati quluubuhum kuwa quluubtoodii lasoo dumayey kuwa quluubtooda lasoo dumayey waxaa weeye waxaa ka mid a ah, waa daciifu niyati fi lislaam waa qof gaaloo mardhuu soo islaamay marka waxaa laga baqahayaa iimaankiisa daciifooda haddii xoogaa islaamnimada uu dhaqaalo iyo hanti ku filan iyo hadduu waayo inuu gadaal u laabto oo kufrigiisa iyo gaalnimadiisa u laabto ayaa laga baqahaya qofka noocaas oo kale isagana sharcigu wuxuu qabaa si qalbigiisa islaamnimada loo jeclaysiiyo in sake fiican la siiyo oo qof gaalo markuu soo islaamay si uu u arko deeqda islaamka iyo dadka muslimiintu siday isku taakulaynayaan siay isku gacan qabanayaan naxariista islaamka si uu u fahmo xooga fiicana isagana la siiyo wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi luqumaha xorayntoodii ayaa sadaqada u sugnaatay luqumaha xurayntooda ujeedada laga leeyahay almukaatabuuna kitaabatan saxiixa waa addoommo la kitaabeeyey kitaabo saxa ah. kitaabada saxda waxaa loola jeedaa waa addoon ninkii addoonsanaya uu ku yihi kun doolar haddii aad ii keento xoraata waxaan marka ku saacidaynaa si uu u xoroobo sakadiiaan usoo aruurinaynaa ilaa kun doolar laga siiyo si uu addoonkaa miskiinka ahi loo xoreeyo oo xornimadiisii uu u helo walghaarimiina kuwii daynaabay qofkii dayn yacni qaatay oo maslaxo sharci ah ayuu dayn u qaatay maalan dad murmaya oo dagaalamaya ayuu lacag ku kala fujiyey war intaa dagaali lahaydeen maxaa isku haysataan kunkan dollar kunkii dollar uu siiyey intuu soo deynsaday fidnuu ku dejiyey fidno ayuu ku dejiyey saasuu dayn u qaatay isagana sekada laga sii waxaa kaloo la mid a maslaxo guud qofkii deynka uu u galo sida maalan masaajid uu dhisay martiqaaduu sameeyey dad masaakiina dugsiye qur-aanuu dhisay ceelal uu qoday dad masaakiinuu taakuleeyey arrimahaas caamka ah oo dadka muslimiinta u dhexeeya ayuu u daynaabay isagana waa la siin zakadii waxaa kaloo la mid ah hadduu naftiisa iyo shaksiyaddiisa dayn usoo qaatay yacnii hanti isaga ka kala gooday ama maaragtay carruurtii oo maaragta yani uu ka bixin waayay biilkii ayuu usoo daynoobay kulligood waa soo gelayaan waxaa deyn kala hor marba hadduu maslaxo sharciya uu qofku deynka ugu qaatay wafii sabiili illaahi jidka ilaahay ayaa sadaqadu ahaatay fii sabiili illaahi ulajeedada laga leeyahay algusaatu almutadawicuuna biljihaad waa dadka jihaadka ku tadawuca oo si samafal ah jihaadkii u gelaya wax mushaara aan dowladda ka qaadanayn markii dagaal ay maqlaan dadka muslimiinta in lasoo hujuumay oo cadow dadka muslimiinta uu soo galay wadamadoodii markay maqlaan markaasay jihaadka galaan dowladdana inta u leysgaraysay yani mushaar ma siiso dadka mutadawiciinta iyagana waa la siinaa zakadii wabni sabiili waddada inankeedii waa qofka waddada hayo musaafirka ah kaa musaafirka isagana sakadii xaquu ku leeyay marka mufasiriinta wa fii sabiili illaahi waxay ku fasireen waa dadka qusaada ah almutadawicuuna biljihaad waa dadkii jihaadka si tadawuca uga qeyb qaadanaya dowladdana aysan mushaar siinin dadkaasay ku fasireen culimmada mufasiriinta ah laakiin loolama jeedo fii sabiili illaahi wax walba oo jidka ilaahaya in lagu bixin karo zakada loolama jeedo tusaale haddaan usoo qaadanno masjid la dhisayo ayaad aragtay waxaa tidhi sanadkan wixii igu waajibay oo sake ah masaajidkaanaan ku darsanaa tiri kaagama baxayso sekadii leanno masaajidda dhismahooda ka mid ma aha sideedda qaybood oo ilaahay aayadda qur-aanka inoogu sheegay wa fii sabiili haddii masjidku uu soo geli lahaana wa fii sabiili culimmada mufasiriinta waxay ku fasireen in loola jeedo jihaadka dadka ka qayb qaadanaya dadkaasaa loola jeeda haddaad marka doonayso masjid inaad wax ku daratid xoolahaaga gaarkaayay ah sadaqadaada oo tadawuca ah masaajidka ku darso ama wixii masaakiinta loogu talagalay masaakiintii ha ka qadin masaajid haddaad dhisayso ceel haddaad qodayso haddii aad dugsi qur-aan aad dhisayso waxaasoo dhan sakada laguma bixin karo waa in markaa yani jeebkaaga iyo sadaqada yani tadawuca ah ayaad ku bixinay laakiin xoolihii loogu talagalay siddeedan qaybood kuma bixin kartid waxyaalaha noocaas oo kale ah allah subxaana wa tacaala